الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها هذا كان باب بيان وجوب قراءة الفاتحة فاتحada aqrinteeda la aqriyo waajibnimadka ay waajib tahay caddayntii buu baabkeedii yahay fii kuli ragcatin ragcad kastaba oo rakacaadka salaada kamid ah waana salaad kastaba waanahu idaa وأنhu شhaصigi idaa lam يحsin hadaanu fiicnayn oonu garanayn weeye alfaatixata faatixada aanu fiicnayneyn oonu garanahayn walaa amkanahu aanu u suurto gelina barasho uu barta faatixadii qara inuu aqriayo baabkeed weeye maa tayasara lahu wixii u fududaadee u sahlanaada min غayrihaa غayrkeeda waa haddii uu kari waayo weeye u barana kari waayo bal matalan markaa qur'aan kaleo uu haya uu jiro dee taas baa halkeedii geliyo inuu aqriayo taas buu baabkeedii yahay bal muhimku faatixada iyo wujuubkeedii iyo salaada inay laga maarmaan u tahay weliba rakacaadkeeda oo dhan salaadaha oo dhan bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وإسحاaq بn ibrahima جamيعا عan سfyana qala abu bakri xadaثna سfyaan بn عuyaynata عan الزhriي عan maxmud بn الرabيع عan cbaadaة بn الصamit yblغ bه النabiy slى الlه عalيه وasلم sanadku kolley dhammaan ba wadadaynu soo wada aragnay sufyaankan ay ka wada wariyeenna waa kan abubakr ibn abi shayba uu magaciisii noo taam yeelo waa sufyaan ibnu cuyayna maxmuud ibn rabiicna kitaabulimaan baynu ku soo maray citbaan ibnu malik xadiidkii ahaa ee rasuulka ilaahay gurigiisa yimi meel gurigiisa kamida kuba tukaday isagoo ninkii kaba warinayay ahaa maantana maxamud cubaadat ibnu saamid buu kaba warinaya waana saxaabi aada u yar asxaabtii rasuulka kaba mid ah rasuulka ilaahay arkay wuxuu ka xifdiyey oo inoo soo socdaana ay jiraanba haddii ala idhaah imaka markaas saxaabi kale u markaasna ka wariyo waayo axaadiis kale oo rasuulka ilaahay isagu aad bu u yaraayo <coughs> u ka wariyey ma jirta saxaabo kale wax ka warinaya <coughs> lakin waa saxaabi cibaaradan yablugu bihi nabiya salى اllahu alayhi wasalamna wuxun bay la macno tahay qaala rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam bal xadiidka riwaayadiisa dambe ama sanadka labaad ee kanba kusii ku xiga uun yablugu bihi nebiya bedelkeeda waxaa dhacay qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam de waxaana jirta kutubulmustalax aimadu ay kagaba hadlaaneen lafdigan iyo alfaado weliba kuwa qaarkoodna aynu soo aragna kuwana ay iman doonaan kitaabka ay kuba iman doonaan oo ay bal matalan walow aanay caddayn la caddeeyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkii aanu jirin haddana lamida uun iyadoo la yihi qaala rasuul llahi salى اllahu عalيyh wasalam ama rafci xukumkii le ayaa jiro yablugu bihidan yarwiihi riwaayatan yanmiihi oo la arko inay noo dambayso yarfacuhu ama in umurahaasoo dhami xagga xukumka waa wax wada marfuucun oo siiqadan kalun bay laba mid yihiin lafdi ahaan yani tasriix kuma sugnaanin <clears throat> وqwlهم يرفعه ويبلغ bه رواaية amا ynmيh rواaية وqwlه يرفعه يبلغ bه يرفعه رواaية ynmيhi رفع فانتبه cراaq ألفyadiisa oo kale kale sudina cباaradiisu taas kamay baxsanaynba ألفyadiisa isna marka waxyaalahaas oo dhami waa مرفوuعة bal de imika تصريحeed baaba inoo dambeeya haddaba muxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh laa salaata salaadi uma sugnaanin oo liman shaksi lam yaqra aan aqri'in bifaatixati اlkitaabi kitaabka faatixadiisa oo ruuxa aan faatixada aqri'in salaadiisu ma hagaagayso oo salaadi uma sugna kolley nafyiga halkana ma qadarayno kamaal walow daato imika la anfiyayo dee ay daatadna sideeda ay u jiri karto wixii dee bal masalan nafya daat ugu dhawaayo xagga ijza ama sixa ayaan qadaraynaa ijmaalna kuma sugnaa halkan sida kutub usul ba inoogu sugan bal markaa waxa weeyaan adigu salaad ansaxaysa ama saxiixi dee umay sugnaanin ruuxa aan aqriyin faatixada kitaabka axaadiisna way noo soconaysaa xadaثnي abu طاhiri qala xadaثna بن wهb عan yunus xa وxadaثnي xrmlة بن yaحyى qala aخbarana بن wهb qala aخbaranii yunus عan بn شihاab qala aخbaranii maxmud بن الرabيع عan cbaadaة بn الsamit qaala wuxuu yihi markaa صxaabiga jaliilka ah nuqabadii kaba mida labadii caqabana waa joogay dee ghazawaadkiina intii dambe waa joogay nin caalimana uu ahaayo waa qaadikii ugu horeeya sham beryihii la furtayba qaadi kaba noqday haddaba in cubaadat bnu samit baa wuxuu ihi صaxaabigaas qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam waa halkii yabluqu bihidii aynu soo maray yabluqu bihina macnuhu gaadhsiinayay oo de macnaa yabluqu raawiga wuxuu gaadhsiinayay bihi xadiidkan annabiya nebigu gaadhsiinaya u kor yeelayo weeyaan wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh laa salaata salaadi uma sugnaanin liman ruuxa lam yaqtari aan aqri'in waa ifticaal min alqira'a weeye ruuxa aan aqriyin biumi lqur'aani qur'aanka ama um lqur'aan oo dee faatixada ah faatixada iyo um lqur'aan iyo dee kolley magacyo tobaneeye ayay culimadu tiriyaano suuradan faatixada magacyadeeda alxamdu lilahina ay kaba mid tahay rabi lcaalamiinna magacyadeeda ay kaba mid tahay bal masalan taas ruuxa aqriyin salaadii uma sugnaanin kolley <clears throat> um lqur'aan iyo faatixat lkitaab iyo kitaabkiibay kitaabkii bay bilowgiisa dhacday hadday la baranayana isagaa iyadaaba lagu bilaabayaa waana ta dee salaadii iyadii laga maarmaanba u ah in bal um lqur'aan qur'aanka asalkiisii oo waxaanse dee makaba um lquraaba loo yidhaaho kalontaa macnaheed weeye bal adigu waa asmaadii faatixada ee ruuxaan aqriyin salaadi uma sugnaanin weli xadiidka duruqdiisi baa inoo socota xadaثna الxaسن بن عaliي الxulwaniy qala xadaثna yعqub بن ibrahim بn sacdi qala xadaثna abi abihi waa ibrahim ibn sacd de ibn ibrahim بn cabdiرaحman بn cawf qala xadaثna abi labadooda yacquub iyo ibrahim labaduba taabiciintii weeye awowgood sacd ibnu ibrahim iyo awowgooda labadii ibrahim ibnu cabdiraxmaan baa labadoodaasi taabiciin ahaa intuba riwaayo way wada leeyihiin xadaثna abi can صالحi صالح بن kaysan can ibn شihaabi ana maxmud bn الرabiici maxmud ibn الرabiic aladi maxmudkaasoo maja uu tufay rasuul الlahi rasuulki ilaahay salى الlahu عalayhi wasalam fii weji wejigiisa min bi'rihim ceelkoodii ay waa min maai bi'rihima waa min maain ama dee min bicrihim biyo ceelkoodii iyagoo ay lahaayeen ee dee ku yaalay daartooda ama halkii dee beertooda kuba yaallay laga soo dhaamiyey <coughs> wejigiisa ku tufay ayaa akhbarahu u warramay maa waxa weeye ilmo yar buu ahaa waana waxa uu ka garanaya rasuulkii ilaahay baa tan isaga xafido muxuu yihi rasuulka ilaahay baan taa ka xifdiyey shanjirna uu ahaa haddaba rasuulka ilaahay mulaadafa iyo mudaacabo ama mumaazxababa dhaho ayuu biyo intuu cantuugay ayuu ama litabriik bilmudaacaba ayuu wejigiisa ku tufay rasuulka ilaahay biyuu cantuugay biyahaasna dalwi dee ama wadaan baanay kuba sugnaayeen ceel iyagu ay lahaayeen laga soo dhaamiyey <coughs> gurigoodna waa yimi rasuulka ilaahay isaguna waa yaraaba waktigaasna shanjir buu ahaa bal bukhaari raximah llahu tacaala kitaabkiisa saxiixa kitaab ulcilmi oo kale hayaa baabbu u dhigtaa goormaa ilmaha yari maqlayaayo ujeeddadu goormaa la tirsan karaa wixii uu maqlay oo xifdiyey riwaayo ahaan ictimaadsan karnaayo markaasuu dee xadiidkiisa soo arooriyey ahaa uu lahaa rasuulkii ilaahay baan ka kasay ama caqal kastoo kaba cabiray ee majo uu wejigayga kuba tufay anigoo waktigaa shan jir ahaa bal matalan taasi waa dee suxbadiisa inoo sugaysa aragtay bal taasna isagaaba soo naqliyo o xifdisnaa markaa waqtigaasna shinjir buu ahaa markii dambena culimada kolley marka la eego xagga xadiidka riwaayaadka waxay noqotay si iyaga uba badnayd oo de ciyaalka yaryar baa majaalistan cilmigoo kale la geyn jiray kol iyagoo da-doodu aada u yartaha bay geyn jireen markaasa markii dambe maxaa arrintoodu ay noqotay walow ruuxu ilaa uu qaan gaadho dee marka uu wax warinayo uu cid kale u gudbinayo waqtigaas dee buluuq loo shardiyayo gudashada laakiin riwaayada hore iyo werinta hore iyo taxamulka hore wixii uu yari kol hadduu tamyiiz ku xifdiyey ama ku xambaaray dee yaanu xataa xifdiyinbe waa laga warinayey taasna marka maxaa dhacaysay ilmuhu hadduu shan ka yar yahayna marka majaalistan oo kale la keeno ee had iyo goorna da waxaa majlistan oo kalea iyo duruusta waa la qori jiray dadka jooga iyo ciddii bal fawtle sida loo ogaado ay wax dhaafeen iyo si marka dambe maslaxo weyn baa ku sugnayd oo ciddii kitaabkaa joogtay hadhowna haddii loo baahdo werin oo kale dabaq waxay dhahaan ah, ama dabaqay dhahaan baa la qori jiray oo xaadiriinta xataa ruuxa fawtle iyo ruuxii hafsaama iyo culimada qaarkoodna cinaayo <laughs> wan bay lahaayeen oo majliska caybkana iyagoo magacyadii oo dhan la wada qorayo ayaa bal ruuxii kii hadday laba sheekaysanayeen oo kale waktigan waa la ishaarayay hebel iyo hebel ujeedada waqtigii darsiga oo kale waa bal haddii ruux luloodayay oo kale ishaaro oo dee ilaahay makada samac inoo xifdisan oo ina soo gaadhay oo sana albayhaqi markii ibnu salax laga maqlayay ah waana kitaab aad iyo aad uweyn mujaladka sideead baa fila marka toddobaad oo samaaci la madbucaysan yahay de iyadoo waxyaalahaas oo dhan ba ishaara ay ku wada sugnayd iyo xusid iyo taas oo kale oo waa samac dee yar bay leeyihin taasna tasaahul ku sugan yaha ama waxyaalo khalal baa markaas soo yargelaya haddaba markaa waxaan uga jeedaa ilmuhu hadduu shan jir gaadhayba waxay u qori jireen samica dadkan maqlay baa lagu dari jiray hadduu shan ka yar yahayna xadara ama uxdiray qorayeen uu joogay macnaa joogid bay ka cabirayaan markaa isjeedadu dee tamiis ma laha qaaliban waxaana kollay asal u ahayd xadiidkiisana waqtigaa shan oo waa kan wixii uu ka xifdiyey rasuulka markaa dushan jiriya wixii ka weyn uu maqlay oo dee ba dad baa kutubtan ijaazaadka kuma sugan rag baa taxamulkoodii hore kaas markii dambana loo baahday sanadkoodu markuu caali noqday aada u waaweynaadeen hadduu intaa ka yar yahayna dee kolkol gujir bay geynayeen majliska ilmo yaro gujiraba ay geynayeen dabaqadana magaciisa lagu qoraye markaa waa la xadara fulan oo fulan ama uxdira waa la keenay taas bay kala cabirayeen oo markaa ujeedadu markay dee taa dibaaqay u qoran tahay samaaciisii samaaca imaka haddii aan ijaaza jirin samaaciisii lama tirsanayo ka dhigantay macnaha haddii ijaaza ay jirto lakin eh, xataa sanad ba ha jiro oo caadi ijaazo khaasa loo helo bal markaa xaaladiisu tan bay hedo waxaa asal u ah baan baabkooda arrinkan imaka halkan inooguba sugan <clears throat> haddaba inankaas yeera maxamuud ibnu rabiic ba muxuu ku waramay ibnu shahaab ugu waramay ana cubaadata bna samit cubaadata bnu samit ayaa akhbarahu u waramay oo wuxuu ugu warramay ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yihi laa salaata salaadii uma sugnaanin liman lam yaqra ruuxa aan aqriyin biumi اlqur'aan um اlqur'aan ruuxaan aqriyin salaadii uma sugnaa وxdثna اسحاq بن ibrahيm وcبد بن حmayd qال أخbarana cabdالرزاq qال أخbarana mcmr عan الزهriي بhada الاسناad mثlh وزاd wuxuu ziyaadiyey waliba waa riwaayadan dambe ee maanta macmar markii hore ibnu sheekh saalix ibnu kaysaan baa ka wariyey kolna yunus layli baa ka wariyey kolna sufyaan ibnu cuyeyna ka wariyey saddexdaa saddexdaanina horean soo aragno asxaabtii iyo xertii waaweyneyd ee zoori ahaa waa nin afraad oo macmar ibnu rashid ayaa xadiidka suhri ka wariyey isnaadkuna waa kii zuhri unaynu soo maray muxuu markii halkaas siyaadiyaa laftigan fasaacidan oo markaa macnuu noqdo laa salaata salaadi uma sugnaanin liman ruuxa ama ka lam yaqra aan aqriyin biumi lqur'aani qur'aanka hooyadii ama um lqur'aan iyo fasaacidan wax kasii badan weeye wax kasii siyaadsan oo ujeedada um lqur'aan dee horta waa intii laga maarmaanka ahayd iyo dee haba yaraadeen be wax intaa ka ziyaadsan ruuxa aan aqriyin salaad isagoo tukanaya salaadaasi uma jirto oo waxa weeyaan uma sugnaanin taas ba bal xadiidka abu hurayra ama xadiid abu hurayra insha allahu tacaala inoo bilaabmi doona oo isaguna macnahan lahwn oo kolley mar maan yar wada eegi doonaa lakiin arrinka meesha inoo jira waxa weeye xadiisyada inooguba sugan bal ruuxii faatixadii kitaabka oo la aqriya inay dee arkaantii salaada ay kaba mid tahay waajib ama farad furuudeedii kaba mida dee waajib iyo faradna walow dee maxama kala qaadayno dee kolley xanafiya meelahan kala qaadee inay kaba mid tahay saa daraaddeed ruuxu haddii aanu aqriyin salaadiisa dhexdeeda faatixada aanu aqriyin in waxa weeye salaadiisaasi aanay uhagaagahayn walibana lafdigan salaad dee waa nakiro siyaaqu nafyi ku sugan nakiradna markay siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'iideysaa marka waxay keenaysaa salaad wixii lagu magacaabayayba hadday dee farad tahay iyo hadday sunno tahayba waxa weeye guud ahaanba in faatixatu lkitaab laga maarmaan ay u tahay weeye aqrinteeda la aqriyaa bal taasi waata iyada xadiidkeenooguba sugan weliba mantan markaan eegno haddaan shardiyaba kaba dhigno iyadnoo alfaadaha cumuumka ama siiqda cumuumka keenay keenaysaayo markaa ruuxaasi hadduu imaam yahay iyo hadduu keli yahay iyo hadduu maamuum yahayba ee in uu isagii laga rabo laazim ay ku tahay isagiina ay dee markaas inuu faatixada aqriyo haddii aanu aqriyin faatixadii bal waxa weeye inaanay salaadiisaasi aanu jirahayn bartaa xadiidkana waa umuruhu inoo faa'iideynayo welibana marka dee usluubkan iyo siiqadan markaan la eegno cumuumyadaa kuba sugan <coughs> imaam iyo maamuum iyo munfarid waa isla mid baa inoo keenaya salaadii jahriyada ahayd iyo tii sirniyada xadiidku inay isku mid yihin buu inoo keenayaa bal waa umuuro laakiin arrintu way inoo socon doontaa haddii aan la yidhaaho walow dee imaka halkan xadiidka haddii uu bal matalan mar aqriyo ragcad ragcaadka salaada kamida uu aqriyo faatixadii uu aqriyo kuwii kale aanu aqriyin xadiidkan iyada taas aanay halkaa dee imka waxa weeye un aan inoogu sugnayn wax keenaya in laazim ay tahay ragcad kasta in laguba aqriyo oo kol haddii uu aqriyay waa aqriyayba la odhanayo laakiin taas wixii keenaya ragcad kasta in la aqriyana ama daliilkii keenayana waa inoo dambeeya laakiin halkan iyada taas looma daliishanayo ragcaadka salaada oo dhan laakiin salaad inaan faatixa haddii aan salaada faatixa lagu aqriyin inaanay ansaxayn waata iyada inooguma sugan laakiin bal xadiid abi hurayra ayaa inoo socda oo bal masalan isaguna kollay baabku u yar dheeraan doonaa bal matalan intaynaan markaa xadiidka gaadhina almusiu salaati oo isna baabka kuba sugan ayaan markaa dib ugu soo yar wada laami doonaa umuuraha <clears throat> wuxuu yihi markaa muصنifku xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliyu qaala akbarana sufyaan bn cuyaynata can اlcalaaءi can abihi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslama qaala anahu qaal man ruuxa salaa tukada salaata salaad tukada ruuxa salaad tukada lam yaqra aanu aqriyin fiiha salaada dhexdeeda bium lqur'aani um lqur'aan aanu aqriyin oo faatixada aanu aqriyin fahiya salaadaasi khidaajun daatu khidaajin nuqsaan weliba naqsi fasaadi budlaan weeyaane maaha naqsi un dee la hadhow ay dhiman tahay uno laakiin salaadii ay u hagaagayse midnaa qise weeye salaadiisaasi nuqsaan mid u saaxiiba weeye halaatan saddex goor baa buu yihi taas fahiya khidaajun ku celceliyey hayru tamaaminna khidaajun bay siida mid dhan ma aha weliba de midee ay dhamaan waxa weeyaan ay ka dhalanaysa inay ansaxdo ee ma ansaxaysa weeye sida xadiidka horeba inooguba sugan kana bal matalan fahiya khidaajun halaatan hayru tamaamin laftiga khidaaj imika halkan waa annuqsaan baan nidhi alkhidaaj annuqsaan saa daraaddeed waxaan dee kol haddii aan qadarnay imika halkan si cibaarada ama laqbadu inoogu hagaagto oo dee aynaan ugu baahanba inaan idhaahno dee waa imika masterka ba mubaalaqa ahaan loogaba cabiray sida zaydun cadlun oo kale dat fahiya khidaajun ay datu khidaajin waxa weeye salaadaasi mid u saaxiiba nuqsaan waxaana yidhaahaan oo culimada halkan dee ay luqa adigu ahla luqana ay soo naqliyaan luqada carbeed in la yidhaha khadajat inaaqatu ee wixii kalena waa lamida ida alqat waladaha qabla awan nataajo neefkii marka uu dhiciyo waktigii uu dhalayo gaadhin ilmi uu kaba soo dhaco ayaa loo isticmaalaa khaasatan ficilku markuu hulaathi yahay oo la yidhaha khadajat inaaqatu macnaa hashii way dhicisay waktigii dee uba dhaweyn ama aan gaadhin ay dhali lahayd ayaa ay ilmihii kaba soo dhacay oo way dhicisay taas baa markaa dee nuqsan xataa hadduu suuradiis iyo shakligiisu dhan yahay kala dee awaanun itaaj aan la gaadhin waa cibaaro loo isticmaalo waxaa kaloo deeta ay soo naqliyeen haddii la yidhaha lakin akhdajathu oo laga dhigo rubaaci oo kale macnuu waa isagoo wixii aanu dhammayn xataa muddadiisu ha gaadho oo waqti intii ay sidaysay ha u dhammaato eh, laakiin hadduu sidiisa kale dee aanu taam ahayn oo khalqigiisi abuurkiisa wax ka nuqsaansan yahay taasna rubaaci baa la isticmaalaa bay yidhaaheenoo akhdajatu idaa waladatu naaqasa wain kaana litamaami lwilaada walow barhkood labada xaalaba ay u isticmaalaan adigu muhimku waxa weeyaanun salaad nuqsaansan weeye nuqsaantaasna waa nuqsaan fasaad iyo budlaan oo bukhaari baa wuxuu leeyahy kollay juz isagana madbuuc xalayna waxaan sheegaya juz inuu leeyahay rafcu juz kaloo dee alqira'a juz la yidhaaho kollay qiraa'ada iyo taasun ujeedada masaladan waa qirاءada salaada dee kolley wixii riwaayad ku saaray isaguna waa maطbuuc juزkaas oo kale wuxuu kaba cabiraa bade khidaajkani dee waa saqdigii ama dhicisku isagoo inta badan mayda ama baktiya ayuu soo dhashaayo ujeedadu waa waxa jirin bay markaa salaadi noqonaysaa fahiya khidaajun talaatan غayru tamaam faqiila liabi hurayrata markuu xadiiskaa wariyey abu hurayra ayaa waxaa lagu yidhi nin saaib la yidhaaho abu saaib la yidhaah baan ujeedaa oo xadiidka riwaayadiisa dambaba inooguba sugan oo maanta xadiidkan waxaa ka wariyey yacquub ibnu cabdiraxmaan baa abu hurayre ka wariya waa nin halkiisa geli doona oo isaguna xadiidka naftiisa kaba warin doona abu saaibo horena aynuu soo maray ninkaas buu ahaa ninka kuba yidhiyo taasna waxaa dee ay kuba sugantahay sunanta nasaa-i ayaa waxaa kuba sugnayd inuu yihi ninkaasi markuu xadiidkaa kaba maqlay faqultu ina nakunu waxa weeyaan dee waraa inaa nakunu wara alimaam cibaarada inuu yihi adug bal waxaan leenahay abu saa'ibka inoo dambeeya ayuu saa'il ku ahaa oo waxaa lagu yihi abu hurayra inaa anagu nakunu waxaan ahaanaynaa wara'a alimaami imaamka gadaashiisaanu kuba sugnaanaynaa macnuhu waa maxay awqaada qaarkeedii ee ma'muumiin baan nahay imaamkii baa qur-aankii aqriyaya qira'adiisii baan dhegaysanaynaa E waana ti de bal masalan taasoo qur-aanka haddii la aqriyo dhegeysta layna faray oo qur-aanka laynagu faray xadiis inoo dambeeyana waa idaa qara'a fa ansitu marka imaamku wax aqriayo dhegeysta weeye ayaa o aamusa oo dhegeysta ayaaba dee iyaduna kitaabkay kuba iman doontaa bal markaasoo kitaabkay kuba sugan yahay haddaba maxaan yeelinaa kol hadii dee salaadii faataxa la-aan ay khidaaj tahay nuqsaan tahay awqaadda qaarkeedna aan imaam ku daba tukanayno marka seebaan yeelaynaa weeye ujeeddadu miyaa korka iyaga xarajiyay haddaanu iska dayno onu qira'adan imaamkun laba soconno abu hurayra muxuu ku jawaabay waa tan faqaala wuxuu yihi iqra biha fii nafsik iqra aqri biha faatixada maaha wax tii ka badan aqri faatixada fii nafsika waa sir ahaan hoos ahaan u aqri fii nafsika uma jeedo inuu tadakr unoo macnaheedii unuu xusuusto unoo taasuu qalbigiisa ku dareeriyo taa uma jeedo taa waxaan nidhiba habeenkii dhaweydba qira'a lama yidhaaho ayaaba nidhi waana taa aan nidhi haweenaydii xaydka lahayd ama kii janaabaysna hadduu qur-aankii oo dhan dee saas oo kale qalbigiisa uu ka dareeriyo unoonu afka inna dhaqdhaqaajin oonu xuruf kuba dhawaaqin wax dhibaata ah maba laha waayo qira'a lama yidhaaho ee waxa weeyaan waa sir ahaan iyo hoos ahaan adigu aada ismaqashiinayso aan la jahr ahayn taas aqri iqra biha fii nafsika oo ujeeddadu haddayn weeye markaad maamuumka tahayne aqri laakiin hoos ahaan u aqriyo hala jahrin taas marka wuxuu yihi isagoo haddana xadiidkii hore daliil horeu ahaa oo keenayay salaadii ruuxu salaada hadduu taanu markaa tukado aanu faatixadii aqrinay taa nuqsaantaa tahay daliil labaad oo isna keenaya in la aqriyo ayuu sheegay oo wuxuu yihi fainii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquul xaaluu ku qowlayo qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yihi qasamtu waan qaybiyey asalaata salaada salaada halkana waa qiraa'adii khaasatan faatixadii weeye waxaana faatixadii ayaaba laga cabiray asalaat lagu magacaabay ama qiraa'adii faatixada la aqriyaya asalaad halkan dee xadiidka inooguba yimi waana xadiid qudsi sababta waxa weya de waa rukni weyn oo salaadii la-aantii aanay ansaxaynba qiraaadu ama faatixada aqrinteedu taas taas baa dee loogu magacaabayba imika salaad oo salaadii bay kaba mid tahay salaadii ama faatixadii ayaa waan qaybiyey ilaahay baa yidhi baynii wa bayna cabdii nasfayni aniga iyo addoonkayga dee waxa weya dhexdayada waxaan uqaybiyaa laba qaybood oo qeyb isagu leeyahay iyo qayb anigu aan leeyahay kolle qaybintan ama laba nisna maaha xagga alfaadahan iyo kelimaadkan iyo xuruufta markaynu isu tirinno in dee saas inta la kala baro barhna addoonkii uu yahay kuwan loo tiirinayo addoonkii waa ilaahay dee waxa weeye baryo uu baryayo ilaahay iyo wax kuma doonayo wixiina ilaahay waa u aqbalaya barhna ay tahay ammaantaa ilaahay ee waxa weeyaan waa xagga macnaha macnaha ayaddu waayo kolle way kala badnaanayaan xagga kelimaadka ama xuruuftii way kala badnaanayaan labada nis markan eegno ee waa xagga macnaha ayaa labada qaybood bay u qeybsamaysaa qaybi waa amaan ilaahay subxaanah wa tacaala la ammaanayo qaybna waa baryo aan ilaahay baryayno oo isaga aan wax weydiisanayno marka dee saasaa laba xaggii macnaha iyo alfaadihii iyo xuruuftii ma aha waayo xagga dee nisfi xaqiiqiya ma noqonayso ee waxa weeyaan waa xaggii macnaha ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala laba qaybood kaba dhigay qayb uu isagu leeyahay qayb addoonku leeyahay waana tan markaasaa ilaahay muxuu yihi subxaana watacaala walicabdi addoonkayga waxaa usugnaaday mas'ala wixii weydiiso ee isaga faatixadan ilaahay kalaamkiisii weeye isagaa inagu insoo dejiyo nebi maxamed kuma soo dejiyo inaga inoogu soo dhiibay in ammaanta ku suganna isaga ahay de waxa weeyaan ina barisan uba ammaani lahayn baryada ku suganna isagii baaba dee kalaamkiisii ay tahay inagaanay tahay de inan ilaahay taa kuba barino haddaba waxaa barya dee kuba sugan addoonkaygii waan u aqbalayaayo wixii dee kol hadduu qalbi dee khaalisa iyo taas uu ilaahay uu kuba bariyo ilaahayna waa u aqbalayaayo de waa wacdi ilaahay xaggii kaa ahaaday in allaha laa yukhlifu lmiicaad weeye waana xadiidka tafsiilkiisiyo faida qaala lcabdu addoonku hadduu yidhaaho ama marka uu yidhaaho alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin taa uu yidhaaho ilaah baa xamdi u sugnaaday ilaahay waa u jawaabayaa addoonkii waa salaada dhexdeedii waa markaa uu tukanayo weeye dee imaka qasabtu salaataan haynaa marka hadduu alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin addoonku markaa uu aqriyo ilahay baa wuxuu odhanayaa xamidanii cabdii addoonkaygii uu igu xamdiyey uu imahadiyey taas buu odhan waida qaala alraxmaan الraxiim addoonku marka uu yidhaaho alraxmaan الraxiimna qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu odhanayaa asnaa calaya cabdii addoonkaygii wuu i ammaanay taasaa ilaahay odhanaya waidaa qaala marka uu yidhaaho addoonku ma haddii uu yidhaahaba maaliki yowmiddiinna qaala wuxuu ilaahay odhanayaa majadanii cabdii addoonkaygii waa i weyneeyey cadamanii washarafanii waa i weyneeya bul wa qaala maratan xadiidka riwaaya waxaa dhacay ama mar fawada ilaya cabdi halkaa majadanii cabdii bedelkeed fawada ilaya cabdi macnaa waa sallama lii umuurahu cabdi addoonkaygu umuurihiisii oo dhan ba anuu iisoo bandhigay oo ii dhiibtayba taas baa ilaahay subxaana wa tacaala odhanaya <clears throat> bal masalan waa qeybtii iyadu ammaan tahayd intan weeye oo dee waxay kulansatay xamdigan iyo ducamaantan ilaahay subxaana wa tacaala laba ammaanayo waxaana halkan imaam nawowi culimada inooga soo naqlinaya inay yidhaaheen ilaahay qowlkiisan uu odhanayo xamidani cabdi waasna calaya cabdi iyo wamajadani waxa uu leeyahay taxmiidkuna ama xamdiguna asanaa bijamiil ficaal baa la yidhaha waa ficilka fiican iyo waxyaalaha fiican oo la ammaano ayaa xamdi lagu magacaabaa oo dee ilaahay ama nicamtan uu inoogu nicmeeyey waxa kaluu ina siiyey oo dee taasoo ayaan ku xamdiyeynaan ugu shukriyeynaan kuba ammaanaynaa tamjiidna waxa weeye asanaa bisifaat اljalaal waa ammaan laguma ammaano sifaatka cadamada iyo weynida iyo jalaalka oo kale iyo waa dee bal matala maliki yom اdiin keligii ka umuuraha oo dhan isagu leh cid maalintaa wax sheeganaysa aanay jirin markaa isaga uu yahay ka dee waxa weeyaan isagu keligii tasaruf iyo milki iyo wax kastaba isagu la gooni noqdayba uu yahay in oo waa ammaan sifaatuljalaalba laguba ammaano marka wuxuu leeyahay asna in labadoodana ammaantaa laysku ammaano bijamiil ilficaal ama ficaasha fiican iyo ammaantaa laysku ammaano sifaatkaa weynida iyo jalaalka iyo cadamada labadooda oo dhanna iyagoo wada jirana asana waa laga cabiraa asna calayhi na waa dhammaan labada qayboodba saa daraaddeed ba arraxmaan araxiim buu leeyahay labadii arrimoodba way kulansatay sifaadkii jalaalka iyo cadamada oo dee waa ilaahay subxaana tacaala raxmadda lahaa ee isagu ku sifoobay taas naxariistaas oo waa dee iyo in incaamkii dadka uba nicmaynayo uuba nicmaynayo naxariisiisa kala duwan adduun iyo aakhiraba markaa labadiiba ay kulansato taas baa deetay jawaabteeduba ay u noqotay asna calaya cabdi <clears throat> faida qaala marka uu yidhaaho adoonku salaadiina waa tukanayaa faatixadii buu aqriyaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka uu taa yidhaaho qaala wuxuu odhanayaa ilaahay haadaa baynii wa bayna cabdii arrinkani aniga iyo addoonkay buu noo dhexeeyaa oo dee iyaaka nacbudu eg waa ilaahw adiga un baanu ku caabudaynaa waana wixii ilaahay subxaana watacaala mutay addoomihiisa ee waxa weyaan xaqi kuma lahaa weeye keligii inay caabudaan wa iyaaka nastaciinna waaba dee qeyb ducadiina hordhac bay uba noqon adiganu inaad noo kaalmayso ku weydiisanaa adiga uun haddaba tani anigii addoonkay noo dhexaysaayo wali cabdi masale wixii ka dambeeyaana waaba barya addoonkayga waxaa u sugnaaday wixii weydiisto dee kol haddii cibaadadii dhabtaa lagaba helo ilaahay subxaana watacaalana dee fadli iyo hawaabka isagu ayuu dee siinaya uu kaba siinaya iyo jaze wixii uu weydiisayna waa u aqbalaya faida qaala addoonku hadduu yidhaah marka uu yidhaha ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim gayr lmaqduubi calayhim wala daaliin uu yidhaahona qaala wuxuu odhanayaa ilaahay hada licabdi arinkani waa duca ilayn waa kan kollay muslim keyrkii waxaa dhacay haaulaa'i oo dee kollay waa ducooyinkaas ilaahay buu weydiistay siraadka mustaqiimkaa ah inuu ku hanuuniyo siraadkaasna waa dadkii ilaahay u nicmeeyey ee sidiiqiin iyo sulaxa iyo shuhada iyo ambiyaba lahaa dariiqoodii weeye dariiqaasna ma aha kuwii iyaga ilaahay subxaana watacaala u cadhooday rasuulka ilaahay yahuud buu kuba fasiray iyagoo garasho iyo cilmilay ogaan ugaba tegen xaqi iyo kuwa lumay ee hallaabay nasaara rasuulka ilaahay kuma fasiray kollay dee tafsiiro dhowra laga yaabaa tobaneeya inay kutubta tafsiirka dhacdeen laakiin kaa inoo sugan ee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh tafsiirkiisi ah ayaan kuma gaabsanaynaaye haddaba kuwaasna aan dariiqoodii ahayn weeye taasu weydiistay addoonkii ilaahay markaa qaala wuxuu odhanayaa haadaa licabdi ama ulaay dee waa kuwan waa ducooyina kuwaasi ama kani addoonkaygu usugnaaday oo dee waa baryo ii baryayo weydiisi waxi weydiistay walicabdi ma saal ilaahay waa ugu ballan qaaday waana ballanqaadi waafinayo in allaha laa yukhlifu lmiicaad addoonkaygana waxa usugnaaday waxay weydiistay bal xadiidkanna marka abu hurayra xadiidkan buu u sheegay isagoo leh ee salaadii ba imika faatixada aqrinteedii baa salaad lagaba cabiray in salaadii dee ruux kasta markaa ruuxi hadduu yahay ma'muum iyo ina waatan waata su-aashii la weydiiyey iyo hadduu imaam yahay iyo hadduu munfarid yahayba umuurahana waa umuuro ee uba baahan uu laba imanayo dhammaan way ka wada dhaxaysaa waana taa jawaabta ilaahay subxaana watacaala uu ruuxu kuba mudanayo marka uu aqriyo marka ilowba ilow waa inuu aqriya ujeedadiisu ay tahay waana taase laakiin hoos ahaanun ha aqriyo yaanu cid maqashiinin isagoo dee isagu ismaqashinaya haddii bal maqalkiisu caadi yahay lakin yaanu cid maqashiinin bal ha aqriyo way xadiidka weli duruqda way noo socota qaala sufyaan sufyaan wuxuu yihi xadaثanii bih clا بn cabdالرaحman بn yacqub xadiidkan clا بn cabdالرaحman بn yacqub baa igu waramay oo dakaltu عalayhi de waa sufyaan ninkii uu kaba maqlay dakaltu عalayhi waanan u galay oo calaa baan usoo galay walxal huwa mariidu uu xanuunsanayo fii beytihi gurigiisaan ugu yimi isagoo buka fasa'altuhu waan weydiiyey xadiidkan ana anigu canhu can hada الxadiiث xadiidkan de abihi u ka maqlay abihina abu hurayra ayaan weydiiyey aniguyo markaasuu ii sheegay gurigiisaanay ahayd waan uxanuunsanayo markaa waan soo siyaartay taas xadaثna qtaybaة بn سacيidi عan malik بn anasi عan اclا بn cabdالرaحman anahu calا بn cabdالرaحman samica wuxuu maqlay aba saib waa ninkii markii dhaweyd aan sheegayey calا بn cabdالرaحman ba xadiidka laba dariiq buu ku warinayaa mid aabihii buu kaba warinayaa cabdالرaحman ibn yacqub baan uje cabdiرaحman ibn yacqub midna wuxuu kaba warinayaa abu saib oo ninkaa hishaam ibnu zara mawlidiisa hore uba soo marnay labadaboodna abu hurayray ka wada warinayaan labadoodna asxaabtii abu hurayreba weeye haddaba sidaa u aabihiiba ugaba maqlay ayuu ninkana ugaba maqlay oo wuxu uhi yaquulu waxaan maqlay aba ama uu maqlay abasaaib oo leh samictu aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam sanad labaad oo abu saa'ib ku jiru u laabmay wuxuu yihi markaa muslim xa u xadathanii moxamed ibnu raafici qال xadaثna cabdالرaزاq qال أخbarana بن jurayji qال أخbarani الclاء ibn cabdالرaحman ibn yacquba ana aba الsaaئbi mawlى bani cabdالlahi ibn hishaam ibn zuhrata hadduu markii hore hishaam ibn zuhra ayaa ii sugnaa inuu mawlihiisa ahaa imikana waa awlaadiisii o dee isaga hadduu mawlihiisa ahaana welihiina waa la dhexlaa ee welihii bay kaba dhexleen oo bal matalan taas in oo dee haddii uu hishaam ahaa waa ilmo cabdillaahi ninkaa mawlahooda ahaa cabdillahigaasna waa in hishaam ibnu zuhra ayaa u warramay akbarahu oo wuxuu ugu warramay annahu samica aba hurayrata yaqulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man صalىa صalaaة ruuxa salaad tukada falam yaqra' fiiha biumi اlqur'aani um اlqur'aan aan aqriyin waa ti aynu soo maray fahiya khidaajunti waa midaatu nuqsaan ah taas buu bimili xadiidi sufyaan sufyaan xadiidkiisii aynu kaba soo baxnay mid laba mida wa fii xadiidihima labadooda xadiidkooda waxaa kuba sugnaan oo waxa weeye in markii dhaweyn eeg cala bnu cabdالرaحman malik ibn anas baa kaba wariyey imikana cala bnu cabdالرaحman ibnu jurayj baa kaba warinaya ee kollina cala bnu cabdالرaحman abu saib buu xadiidka kaba warinaya kaas baa abu hurayre kaba wariyey haddaba xadiidku waa xadiidkii sufyaan aynu kaba soo baxnay mid laba mida lakiin labadan dambe xadiidkooda waxaa kuba sugnaa qaala الlahu taعaalى ilahay baa wuxuu yihi qasamtu الصalaaةa baynii wa bayna cabdii نصfayni faنصfuha lii wanisfuha licabdii waayo markaa hore cibaaradaasi inoogumay sugnayn xadiidkii sufyaan fanisfuha lii wanisfuha licabdii walow dee macnuu aynu aynu soo aragno macnuu taa ahaa wuxun baabay ahayd lafdigu qasamtu الصalaaةa baynii wa bayna cabdii نصfayni walicabdii ma sa'ala marka halkan maxaa ku sugan riwaayada malik iyo ibnu jurayj waxaa kuma sugnayd fanisfuhaa salaada waa qiraa'ada waa faatixadii weeye waana xagga macnaha baan nidhi niskani li anu ii sugnaaday oo de waa ammaan ilaahay subxaana watacaala la ammaanayo wa nisfuhaa nisfigeedna waa qeyb ahaan na licabdi addoonka igu sugnaado waa baryo u ilaahay subxaana watacaala baryayo ilaahayna subxaana watacaala uga aqbalayo bal xadiidkii khaasatan xadiidka hore dariiqana inoogaba hadhay xadaثnي أحmed بن jaعفr الmaqriy macqariy qala xadaثna نضr بن محamedi qala xadaثna abu uweysi qala aخbarani الclاء qala wuxuu yihi horta sanadka axmed ibnu jacfar almacqiri macqirkan waxay yidhahen waa meel yaman kaba mid ahayd oo loo nisbeeyey waana nin dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay isagu maha taabici atbaacu taabiciintiina maaha waa dadkii la kulmay welibana kuwoodii waaweynaa maahay waa kuwoodii dhexe ayuu ninkani kaba mid yahay kolley muslimna dhowr xadiis buu ku leeyo xadiiskani kaba mid yahay sidiisana kolley waa nin ma aha rijaashii dee xadiisku waa mutaabaco duruqdaa hore ayuunbuu raacsan yahaye raggii maaha hiqaadka ahaa ee rufcad ahaa itqaanka iyo dabdiga iyo umuuraha lahaa dabdigiisu heerkaa ma aha saa daraaddeed baa xaafid ibnu xajar maqbuul uu kaba cabiraa arrintiisna waxa weeye kitaabkiisa taqriib markuu maqbuul ruux kaba cabirayo ruuxa axaadiistiisu ay kooban tahay waxa weeyaan marka la eegana xadiidkiisa waxaynu uga tagno oo dacfi adagi ama dacfi saasi aanu kuba sugnaanin cid kale oo la wadaagsanaysa xadiiskiina ay jirto markaasu maqbul kaba cabira haddaan cidi la wadaagsan u la gooni noqday markaa layin buu ka cabira waa xadiiskiisi waa jilicsan yahay oo kale laakiin xadiiska waa xadiis mutaabaco muslimna sheekiisii weeye kolley waxaan leenahay waa heer xadiiskiisu markuu kelidii yahay xasan inuu noqdo mooyaane saxiix martabadii aanu gaadhin sidee wa duruqdaa hore ayaa meeshii taala oo imaka taasi marka keligii baan leenahay ama abu uwayskan iyada horeynu usoo aragnay waa nin imaam malik qaraabadiisia kolley malaaxidna ay ahaayeen sida kalena ay isu xigeen cabdllahi ibn cabdillaahi ibnu uways ayaa la yidhaahyo de waa reer asbaxun oo malik waa laga yaaba awogeysaa labaad iyo inay kuma kulmayaan ama awogeysaa dambe ay kuma kulmayaanba oo waa nin isla dabaqa ahaayeen kolley muslim iyona waxbay kaba wariyeen asxaabu sunan iyo isaguna kolley sida ninkan hore sheegayno mar waxaa dhici karta inuu kaba sii yar hooseeye lakiin isaga kutubtiisuna way dabdisnayd wixii kitaabkiisa laga wariyaana kolley waa kitaab xoog bay lahaydba eh, dee isaguna marka la eego un ayma kala duwan oo daciifiyena way jiraane lakiin dee isna mutaabaco iyo taawa waa usoo xadiiskuna mutaabacun buu noqonaya saa waayo riwaayaadkiisii hore inoo sugna waa taan hayno qaal akhbarani lcalaw qaala samictu min abi wa min abi saa'ibeg aabbahay cabdiraxmaan ibn yacquub iyo abu saaib cabdullahi bnu saaib labadaasba waan ayaan ka wada maqlay wa kaana waxay ahaayeen labadooduba jaliisay abi hurayrata abi hurayre niman la fadhiista majliskiisa laasima asxaabtiisiiyo xortiisiya ayay labadooduba ahaayeen oo qaalaa waxay yidhaaheen qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi man salaa salaata ruuxa salaad tukada mantuna eeg waa cumuum bay faa'iideynaysaa siiqdii cumuumka sanka casharkaas subaxdiiba kuwa soo aragnay ee waa shardibantii shardiyad ahayd cumuum bay keentaa waa ruuxa salaad tukada marka cumuumku waxaan ka faa'iideysanaynaa war ruuxu hadduu imaam yahay iyo hadduu ma'muum yahay hadduu munfarid yahayba intanba xukumkan ama arrinkani waa wax dee iyagii waxa weeye u wada yaala oo haddii aan istaa yeelin faatixada aqrin salaadoodii xukumkana yeelanaysaaye man sallaa salaatan lam yaqra fiiha aanu iyada dhexdeeda aqrin bifaatixati lkitaabi faatixada kitaabka fahiya salaadaasi khilaajun mid dhicisa weeye oo aan dhammaynba oo dee taas ama nuqsaan daatu nuqsaanin yaquluha alaaan saddex goor buu fahiya khilaajun lahaa bimili xadiiihim waa xadiidkoodii imakaan kaba soo baxnay wax laba mida ah. bal weli axaadiia baabku way noo socotaa bal weliba axaadiis abu hurayro iyaduna macnahan usii akidaysa ee rasuulka ilaahay dabadiina waa ku fatwoonayey isagoo kala qaadin ma'muum iyo munfarid iyo aan u kala qaadin be waa wax barhkoodna ay noo dambeeyaan ninkii salaadiisa xumeeyey ee rasuulka ilaahay siuu salaadiisa u tukanaya baray taasna xadiidkiisu waaba inoo dambeeya haddii an la yidhaaho se bukhaari xadiidkan iyo axaadiisan waa isxegsiiyey uun ee iyaguna mar markaas saasayna xadiidka khaasatan cubaadat bnu saamit iyo dee kan kan isaga abu hurayre muslim baa lehem iyo ka msalaad san bukhaari adigu san muslim yeelun baa bukhaarina isna kitaabkiisa kuma sugna isugu xigeen bal markaa ta horta xadiisyadan ama xadiisku inoo faa'iideynaya waxa weeyaan faatixada oo la aqriyaa inay salaada waajib tahay horta waa mid welibana inay tahay wax mutacayina oo ujeedadu qur'aan kale kaama gudayo wax kale kaama gudaya dee ruux kari waayey oo aan garanahaynba mooyaane ruuxii garanayay wax kale inaanay kaba gudayn qur-aan kale inaanu kaba gudayne mutacayin ay tahay axaadiian waa waxyaalaha inooguba sugan kollayna jamaahiir lculamaa hadday saxaabo iyo hadday taabiciinta iyo hadday ciddii kaba dambeysay ay tahay waa qowlkood weeye xanafiyada qowlkoodu halkan jira iyaguna kollay waa usuushooda wax kaba mida ah umuurahan keenayba way leeyihin faatixadu waxa waajiba un qiraa'o qur'aan la aqriyo faqra ma tayasara min alqur'aan marka haddii wujuub faataxa laga qaatana xataa de haddii qur'aan kale la akriyo bedila way kaba noqonaysaa bay yidhahan waana kala qaadkoodii waajib iyo fardi ay kala qaadayeen ay fardigana ka dhigayeen wixii daliil qadciya kuba sugnaaday waajibkana axaadiisan iyo bal adilada daniga wixii inooguba sugnaaday ay kaba dhigayeen un bay tahe bal laakiin xadiidku sariix wuxuu ku yahay kuba cad yahay sa jamaahiirulculamaa ay qabaan waxaana jirta xadiid abu hurayre un ama xadiidkan ibnu khuseymiya markay warinayaan lafta ay kuba wariyeen baabuxua haddii bal laa salaata laa salaata kaamilatun laguma fasiri laha salaad dhani ma jirto lama odhan lahaa daatu khidaajna nuqsaan aanay dee salaaddii u burayn lagaba dhigi lahaa waxaa yimi laa tujzi salaatu laa yuqra' fiiha bifaatixati lkitaab maba gudayso salaad aan faatixat lkitaab lagu aqrin waana xadiidka saxiixo ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo ay wariyeenba bal taasi iyada waa midoo horta waa taa arrinka jire kale iyadana xadiidka inooguma sugan waa xagga ragcad kasta dee imaka cibaaraadkan haddii mar bar aqriyo kollay wax in mid kasta ragcad kasta ka dhigaya naguma sugnay lakin taasi way noo dambaysaa xadiidka dambe almusiya salaati oo in ragcad kasta loo baahiya way nooguma sugan tahay arrinta kale bal matalan baabkan dee ay nooguma suganna faatixadoo la aqriyaa ee imaamkii waajib ay ku tahay munfaridkiina waajib ay ku tahay kollay labadaa hadal kama taagna ruuxii ma'muumka ahaana iyadana waajib bay ku tahay salaadu hadday siriyo tahay iyo hadday jaariyo tahayba abu hurayre waan aragnay sidaasaa madhabtiisu ahayd waa markii la weydiiye layihi imaam baabanu ku daba tukanaynaa ujeeddadu qiraa'adiisi isagaa wax aqriaya markaasuu yihi hoos ahaan adigu aqri ismaqashii taas oo kale oo waxa weeyaan un hala jahrin oo dee ruuxii maamuumka inuu la jahro imaamkii iyo qiraadii uu ka irtibaas geliyo ama dee isagiiba uu ku ridaba markaa adugu qira'adiisiiba uu dee khalal kama geliyo ama uu isagii laga yaabo uu qaldo taas iyo dee waxa boon mahay waa inuu isagu ismaqashiiyo waliba de waxa la aqriyayaana faataxado keliyaba weeye bal taasba weeye oo xagga marka la eego masaladan ma'muumkana ee kollay in badan oo ahlucilmiga kamida sia shaaficiya qowlkooda weeye ma'muumkuna waa aqriyaya abu hurayre iyana dee madhabkiisii weeye way jiraan culimada qaarkood ilaaha ma imaamku ka taxamulayaa ma'muumka khaasatan salaadii jahriga ahayd oo dee waxa weeyaan faatixadii way kaba dhacaysaa xadiid baana soo arooray ah ruuxa dee imaam leh qira'ada imaamka u qira'a lakin xadiidkaasi duruqdiisa dhammaanteed barhkood haba qaweeyeene lakiin duruqdiisa dhammaanteedba waa daciif ayuu noqonayaa waxaana jirta oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh noogaba sugan oo dee bukhaarina juskiisa kuwa wariyay kolley ibnu khuseyme iyo keyrkiiba ay soo saareen isagoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh yihiba ma'muumiintina waa la hadlayay iyadoo uuba matalan ruux dee qira'adiiba markaa sare u yar qaaday oo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh bal matalan taasi walow laftiga inaga ka inoo dambeeya kaan hayn lakin de sida eh, ibn khuseyme iyo keyrkiiba ay wariyeen waana xadiidkuna waa xadiidka sugaan ayuu yihi ha aqriyiina waxaan faatixat lkitaab ahayn faatixat lkitaab wixii aan ahayn ujeedada haddaad ma'muumiin faatixada kitaabkan kuma gaabsada oo wax kale haba aqriyina bal adigu waxaan leenahay in xadiidkan ah laa salaata ila bifaatixati اlkitaab wax khaas yeelaya oo ma'muumkii kasoo saaraya oo dee sugan oo imika xadiidkan aan odhan karno waa khaas yeelaya bal hadaladaas soo aroreema axaadiidaasna waataan leena dacfi baa duruqdiisa ku wada sugan soo xaafid idhaahda duruqdiisa oo dhamme waa daciifba bal markaa taasi ma jirto oo waxaan leenahayna qira'ada faatixadu imaam iyo ma'muumba waa la wada aqriyaya allahuma de haddii ay jirto imaamku inuu yar aamusayo markaa u salaadii inay sirigahayd dhib malaha waa salaada jahriga ahu lana laynaa faray qira'ada in la dhegaysto haddii imaamku muddo uu yar aamusayo muddadaasna laba aqriyayo ee waaba meeshii imaamkiina waa la dhegaysan faatixadiina waa la aqriyayo labadii arrimoodba markaa way iswada qabanayaan waana si uu saciid ibnu jubayr lahaa dadkii horeu kaba warramaya taabiciin iyo saxaabo taabiciintii ka waaweyn ee saxaabana waa soo gaadhay waa tilmidkii ibnu cabaasba ayuu lahaa dee arinku qira'adu waa jirtaaye laakiin markii hore waxaa jiri jirtay inay saacu kaba cabireen muddo ay aamusi jireen si dadku ay waxu aqriyaan oo kale kollay dee mathalan tirmidi iyo keyrkiina way wariyeenba sakataadkii salaada ee rasuulka lainooga soo naqliyey in waxa weeyaan markaa in waxa weeyaan uu ruuxu qira'ada dhameeyo taasi waa in yaroo neefsi une la rukuucayo iyo faatixada marka la aqriya xadiidku wuu yimi waxa weeyaan dee bal xafnu xajarna waa sugan yahay buu kaba cabira oo bal matalan taasi ay jirto isooba aroortay dee kutubtiina way noogaba sugan tahay bal markaa muhimka waxaan leenahay dee haddii fursadaas oo dee la aamuso waaba saxo labadii arrimoodba way noo wada xasilayaan hadday dhacdo dee inuu markaas say dee barhkood yidhaahaan taasoo kale may soo aroorin aroorinoo kollay dee qawl xujalan ama hay may soo aroorin aroorinoo la yidhaha waa la gelinaya unoo markaaba la bilaabayo xadiidkana wax khaas yaraya aan idhaahna ma jirto xadiidka kale aan leenahay waa inoo sugan yahay oo faatixada kitaabka mooye wax kale markaa maamumintiin haba aqriyna taasi ay jirto abu hurayrana rasuulka ilaahay dabadiisanba ugaba fatwoonayay iyo kayrkiiba waxay noqonaysaa marka dee inuu intaa aqriyo wax kale aanu aqriyayn lakin faatixadiisa uu ilaashado oo u aqriyo unbay noqonaysaa axaadiisna <clears throat> weli waa inoo socotaaba waana tan xadahana mحamed بn cabd لlahi بn nmayrin <clears throat> bal waxaa kaloo jirta iyada tan dee casharkan ka dambeeyay taasi inoogaba iman in waxa weyn oo ah in matalan in culimadii dee halkan markii m xadiidkan sheegaya xadiid qudsigana ah ilahay wuxu uhi qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi nisfayn daba salaadiina faatixadii baan ka dhignayay qira'adii maxaa markaa bilowgii dhacay faida qaala alcabdu alxamdu lilahi rab اlcaalamiin bismi illahi الرaحman الرaحim halkan ma iman oo bismi illahi الرaحman الرaحim alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin taas oo kale ayaaba timi marka waxaaba xadiidku dee daliil u noqonaya inbisinku inaanu faataxadii kaba mid ahayn ee laakiin masaladu ama dee baaba inoo dambeeya waa masale insha allahu tacala inoo dambeysa waxyaalaha loo daliishaday inaanu faataxada kaba mid ahayn bisinkuna dee inay labada khilaafku waa jira xag qiraaya xag kalaba in ma aayad baa ka mid ay tahay ma juz aayadeed ba ma aayad keliya uunoo munfasila oo qur'aankii dee bal matalan taas baa keliya qur'aanka o dhan waa umuuro khilaaf baaba jire laakiin waxyaalaha loo dariishaday inaanay bisunku faatixada ka mid ayn xadiidkan baa uga cad weeye xadiidkan aan haynaa ugu cad laakiin waxaan leenahay insha allahu tacaala laba baab baaba istaba socon doona haddii alla yidhaaho oo casharkan maha casharkan ka dambeeya ayuun baabay arrintaasi ay noo noqon doontaa arrinka jiraana waxa weeye culimadu waxay guud ahaanba lagu ijmaacsan yahay faatixadu inay toddoba aayadood tahay walaqad aataynaka aataynaka sabca min almathani waxaa lagu de rasuulka ilahi baaba ku fasiray toddobada aayadood inay faatixada ay yihiin toddobada aayadood ay faatixada yihiin marka qolooyinka iyagu bisinka suga inuu aayad qur'aan faatixada kamida yahay ee waxay noqonaysaa idina siraada almustaqiima ilaa nihaayat asura inay laba aayadoodun tahay oo dee idina siraada almustaqiima waa aayad siraad aladiina ancamta calayhim ilaa dhamaadka suuradduna aayad bay noqon de inta kalena waa aayaadkii kale bisinkiina markay aayad noqoto toddobadii aayad saasay kuba dhamaaneysaa qolooyinka iyago kuba tegey inaanay aayad faatixada kamida bisinku ahayna meeshu waa laisku waafaqsanya faatixadu inay toddoba aayadood tahay waa toddoba aayadoode marka arrinta waxay noqonaysaa xagga caddiga in waxa weeyaan siraad aladiina ancamta calayhim in aayad laga tiriyo oo halkaasay aayad noqon oo macnaa waxaan leenahay ihdina siraat almustaqiima ilahay ta ka dambaysaa saddexa intan walicabdi mahaali ilaahay yidhi ama nisfa licabdi uu yidhi intaasaa saddex aayadood noqonaysa markaas halkaasay tahay lakin xagga inay toddoba aayadood tahay iyada taasi waa wax ijmaaca faatixadu waa toddoba aayadood lakin de markaas haddii bisinkii la tiriyana in waxa waiyaaka nastaciin laba aayadoodunba kaba dambeeya haddii aan faatixada bisinka la tirin oon aayad laga dhigina saddex aayadood bay noqon oo siraad aladina ancamta calayhim ba aayad noqon intaa weeye bale lakin masalada bisinku kolayna waxa weyn bal markaa dee khilaafkooda hadheeraado mualifaadka haba batee markay qiraaca noqoto in de mala intaa maalikiyada iyo qoladaa mooyaan le asal ahaan yaan la aqrin weliba hadii la aqri karo salaad sunun baa la aqriya salaad faradayaan bisna asal ahaan laba akriyo koole mooyaane laakiin qolooyinka kale xanaabilo iyo xanafiye iyo shaaficiye iyo arinku waa jahri iyo israarun dee jahri iyo israarna marka horeba haddii uu iska daa bisinkee faatixada oo dhan ba hoos loo aqriyo salaadaas sunno un buu kaba tegaya salaada way dhantay kol hadii la aqriyey ko haddii bal masalan taas iska daa bisinkee acuudu billahi min ashayطan الrajim na lala jahro si abu hurayre ay yeeri jireen oo lala wada jahrana meeshii un dee shay suno ahaayo ikfihiisu suno aha un baa lalaba yime iyadana midna salaadu labada xaalo midna kumaba burayso allahuma dee waxay noqonaysaa un waa iswaafajin waa aayad qur'aanka kaba mido haddii la aqri waayo faatixadii ama b faatixadii kaba mido salaaddii way buraysa iyo dee qowlka maalikiyada un bal markaa taas mooyaane lakin jamaahiir اculamaa arrinku waa israar iyo iyo de waxa weeyaan la jahri un aayadda qiraadeedii oo bisinka qira'adiisi way jirtaa ama masalada ma aayad baa mise maaha baab kalaabay noqonaysaa ee xagga qira'ada markan sheegayo marka ishkaal sidaasi ma jira haddii hoos loo aqriyo haddii kale keebaa awla keebaa raajixa bal rasuulka ilaahi labada xaaladna waabay jiraan mid ha badnaato san arki doono labada xaaladna way jiraan oo de haddii hoos u dhigu uu badnaa jahri uu la jahrayna lama inkiri karo taas lama inkiri karo taasna oo de waa wax jira bal markaa muhimku waa wax dee iska arrinku iska fudaanaya walow dee hadalkan <laughs> iska yar batay mualafaadkuna ay kuba bateen muhimku imika caawa faatixadii iyo akrinteedii un baan kuba jirnaa xadaثna mحamed بn cabd لlah بn nmayri qala xadaثna abu usamata can xabib bn shahid qaala wuxuu yihi ninkaas oo isaguna siqaara taabiciin ahaa nin siqana weeye axaadiistiisu yaanay badnaan nomay badnayn axaadiistiisa lakin intaqiya oo de ibn ibnu cawn iyo yunus iyo ay laba simaan ibnu cubayd iyo ayaabu ahaaye qaala wuxu uhi ninkaasi samictu cadaan waa cada ibn abi rabax weeye ayaan maqlay yuxadiثu xaalu waramayo can abi hurayrata ana rasuula الlahi salى الlahu عalayه wasalam qaala inuu yihi laa salaata ila bqira'ati salaadii ma jirto de ilaa biqira'atin qira mooye macnaha salaad kasta oo la tukado kol haddii salaadba lagu magacaabayo qur'aan la akriyaa waa jiraa kolley ujeeddadu salaada ama jahri haata imanka waatu ujeedo ama sir ha noqoto hoosa loo akriyayo kolley qira'a way jirtaa qaala abu hurayrata wuxuu yihi markaa famaa aclana wixii uu la jahray weeye imaka caddaystay rasuul ullahi salى اllahu wasalam aclannaahu anaguna waanu la jaraynaa lakum idinka oo waanu idin maqashinaynaa weeye wamaa akfaahu wixii uu qariyey rasuulka ilah hoos u aqriyeyna akfaynaahu lakum kolley sa laftiga inoo dambeeya laabtu bimacnaa min weeye oo akfaa lahu akfaa minhu akfaynaahu waan qarinaynaayo lakum ay minkum idinka waan idinka qarinaynaa hoos baan udhigaynaa marka halkan wuxuu leeyahy abu hurayra kolley salaadba haddii la tukanayo arkaanteedii waxaa kamida qur-aan la aqriyo qur-aankiina dee horta waxa lagama maarmaana faatixa la aqriyo dee waana jirtaa qur-aan faatixa ka ziyaadsan oo la aqriyayo saa daraaddeedna dee suuradda labaad waa tii marka dhaweyd fasaacidan baan soo haynay walow laafdigu uu ahaa faatixada kitaabka iyo wax kasii siyaadsan si wa inta ka siyaadsanna ay waajib tahay barhkoodna ay kuma tegeen haddana axaadiistan imaka inoo bilaabantay abu hurayre iyo hadalkiisa inooguma iyo waxyaalo kala faa'iideynaya kolley wixii faataxa ka siyaadsani dee waaba meelihii ay sunno ahaayeen subax oo kale maqribka iyo cishaa'iga iyo dee ama kale labadooda ragcadood hore iyo bal matalan kuwaas ay dee waa jiraan ay sunaba yihiin labada ragcadood dambana dee waxyaalo way soo arooreen culimaduna markaa masuna mise maaha waa abaysi lakin de waxaa la arkay inaan kitaabka dhexdiisa aan wax kuba aragno in iyaga naftooda kolkol dee qira ayay jirtay rasuulka ilaahayna waxyaala ay kaba sugnaadeen lakin dee in inta badan gaabsigiisu taaha uga badnaado bal marka waxa weeyaan un qira way jirtaa weye lakiin fasaacidan waxaan leenahay walow laftigu uu keenayay si faatixada iyo wixii kasii badanba in in ka siyaadsanna ay meesha waajib tahay haddana waxa ka siyaadsanay sunun buu noqonaya meelaha lala jahrayaana waa salaadahan aan naqaano salaadahan habeenkii labadooda ragcadood ee hore dee subaxna dhamaan iyo jumcadana iyadna waa tan lalaba jahro kollay ciida iyo istisqa iyo taas oo kalena culimada dee waxa weya walow khilaaf jiro waaba lala jahraya kusuufka iyo dee khusuufkana ka maalintii waa la siraysanaya bay dee siday barhkood kala farqiyaan ka habeenkiina waa lala jahri bal umuurahaas dee salaadihii nawaafisha ahaana dee iyagana waa la siraysan allahuma taa habeenkii waa dhici karta hadduu ruuxu la yar jahro ee basi kuma sugna in bal marka taas oo kale weeyaan arrimahuna jahriga iyo israarka iyo ama taasna waa dee shay sunno ahun weeye culima bal matalan taasna kolle waa sunna una an xataa sujuud sahwi keenin xdثna cمر بن ناqd وزهير بن حرب ولفظ الcمر qال xdثna اسماعيل بن إبراهيم qال أخبرنا بن جurayج عن cضاء qال qال أbو هريرةa wuxuu yihi في kuli صلاaةi saلاada dhammaanteed يqرأ ama yqرأ شhخصigu waxbuu aqriyaya waa ruuxii مصلiga ah ama يqرأ waxbaa la aqriyaya fama oo salaad kastaaba qiraa'a qur'aan way leedahay efama kii asmacnaa uuna maqashiyey rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam asmacnaakum asmacnaakum waan idin maqashinaynaa waan la jahraynaa waa meelihii lala jahrayey de wamaa akfaa wixii uu qariyey mina waa halkan lahaa laabtu bimacnaa min weeye waabatan wuxuu anaga naga qariyey wuxuu siraystay wuxuu hoos u aqriyeyna bal matalan akfaynaa minkum waaban idinkaba qaranayna kullina umuuraha jahriga iyo israarku meelihiisa iyo mawaadicdiisa ee waaba iska maxal wifaaq bayna bayn ahlilcilmi faqaala lahu rajulu nin ba wuxuu ku yidhi in lam azid haddii aanan kaba ziyaadin calaa ummi lqur'aani qur'aanka hooyadii ama dee as qur'aanka faatixadiisaba aanan kaba badin maxaa arrinkaygu noqonayo haddaan dee salaadii waatanoo qiray leeday faatixadoo keliyaan aqriya xataa ragacaadkii hore wax kalaba maan aqriyin bal ka waran xaalkaygu muxuu noqon faqaala wuxuu uhi in zidta caleyhi haddaad wax ku kordhiso oo dee qur-aan kala aada aqrido haba yaraadee fahuwa khayru waa khayr iyo fadl iyo thawaab weynintahayta haddaad ku intihoontid ilayha macnaa iyada aad ku kaaftoontid weeye faatixadun aad kuma kaaftoontidna ajzad canka xataa labada ragcadood ee hore aan wax kala aqrinay iyada aad ku kaaftoontid ajzad way gudaysaa canka xaggaaga oo dee waxa weeya faatixada wixii ka badan waa halkan sheegaye waajib ma aha xadaثna yaحya بن yaحya qala akbarana يزيد yaعni بna zuraycin can xabيb الmعalimi can caضاءi qaala wuxuu yihi qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi kolley xabiibkii dhaweyda xabiib ibnu shahiid iyo xabiibkani labay kale yihiin oo xabiib almucalim waa nin kale isaguna kolley axaadiis kala duwan kitaabka kuba leh ninka horena waa ka yar dambeeyey bal xataa xagga itqaamka iyo jaanibkaasna dee isku hermao ninkaa waxaan idhi waa dabaqada sare ee ruwaadda walow axaadiistiisa ay koobnayd nin taqiya oo caabidana uu ahaa e ninkani markaa waa qoladii iyaga way isku wakti horta gees marka la eego lakiin halkaa halkay dee abudufayl iyo saxaabi uu arkay isaga ninkan ru'yo saxaabi ma jirte waa nin markaa kuwa uu xaafid xajarna saadise kaba dhigo ficlanna saabicadii laba mida lakin kuwan kale sikaara taabicin la mucaasarooday wey can cadaain cadu waa ninkii hore un qaala wuxuu yihi qaala abu hurayrata fi kuli salaatin qira'at salaad kastaba qira'a way ku sugan tahay fama asmacana nabiyu salى اllahu alayه wasalam asmacnaakum waanu idin maqashiinaynaa wama akfa mina wixii naga qariyuu hoos uba dhigayna akfaynaahu minkum anagu hoos baan u dhigaynaa oo waanu idinka qarinaynaa weeye lama jahrayno waman qara'a biumi lkitaabi ruuxa faatixada kitaabka aqriya faqad ajza'at canhu way ka gudaysaa oo intaasun ku kaaftoomo weeye wax kalaba aan aqriyin waman zaada ninkii intaa wax kusii darana fa huwa afdalu dee khaasatan welibana waa meelihiisa ragcaadka hore iyo dee kuwa qaarkoodna wixii laba ragcadoodi waa sida subax oo kale iyo jumcada iyo dee kolley way leeyihin lakin salaadahan laba ragcadood ka badan kuwooda hore iyo dee meelihii adigu dee waa taasoo kolley sunni in la ilaaliyo oo la ziyaadiyaba weeye lakin hadduu intaa ku kaaftoomo khalaas salaadiisu way u dhan tahay xadaثnي محamed بن المثنى qال xadaثna yaحya بن سعيid عan عubayd اللahi qاaل xadaثnي سعيid بن أbي سعيid عan أbيهi عan أbي هurayرaةa bal snadka yaحya بن سعيid الqطاn waa imaamkii ninkuu ka warinayana waa cubayd للahi بن cmر بن xفs بن cاas بن cmر بن الخطاab oo صغاar التaaبiciin aynu hore usoo aragno nin ثiqa isna ama imaamba ah marka isaga wuxuu kasii warinaya cubayd لlahi سعيid بن أbي سعيid waa ninkii سعيid الmqburi loo yaqaano aynu hore usoo aragnay سعيid بن أbي سعيidna riwaayadan aan hayno aabihii buu kaba wariyey oo abu سعيid kaysan almqburi kaasa abu hurayre kaba wariyaba lakin hadal baa inoo yar dambeeya can abihida ana rasuul الlahi صلى الlahu عalيه وasلم dakla wuxuu soo galay almasjida masaajidkuu soo galay fadakla rajul nin baa soo galay oo faصalىa salaad buu tukaday ثuma jaءa waa yimi faslma عalى النabiyi صلى الlahu عalيه wasaلم ninkan khalaad baa la odhanaya waa nin ansaareed markuu salaadiisii soo dhamaystay rasuulkuna waa fadhiyaa dalkana way la fadhiyaan ayuu ninka yimi o fasalama calى rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay buu salaamay faradda uu celiyey rasuulullahi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh asalaama salaamtii buu ka qaaday qaala wuxuu yidhi markaa ninkii ku yidhi irjic noqo oo fasalli tuko salaadii dee mala hadduu taxiyatulmasjid tukanaya ama waxka fa innaka lam tusalli maa tukano sinaad u tukatay ma ahayn si loo tukado maa tukane ora tuko dee kol haddaan salaadii arkaanteedii qaar maqan tahay waaba tan oo maa tukan waxaan jirin oo kale ka dhigan tahay farajaca ninkii wuu laabmay arrajulu ninkii baa laabmo fasalla kama kaana salla siduu markii horeba utukaday ayuunbu utukaday uma jaءa ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay buu u yimi fasalama caleyhi uu salaamay dee kollay infisaal baa dhacayna rasuulka ilaahay waa ka dorkay walow aanu masaajidkii kaba bixin waana u muuqdo rasuulku waa eegaya haddana siduu utukanayo ee dadkii markaa wada joogay xataa ruuxu hadduu dee kaba baxa meeshii uu kuba soo noqdo ama ka yar durkuu kuba soo noqdo salaamtii waa shay mashruuca waa ka ninkii haddana markuu soo noqdayba iyadoo dee uu ka soocmay un iyagii ka yar durkay un laakiin meel bay wada joogeen be haddana salaamay ah markaasaa rasuulka ilaahina ka qaad faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam wuxu uhi wacalayka asalaam e salaamtii buu ka qaaday ruu hadduu ku salaamo wacalaykum asalaamna waad odhan kartaa adoo ifraadiyo wacalayka asalaamuna waad odhan kartaa ribana waa kan rasuulka ilaahay wo waana dee halkan oo waana sunawey halka yidhah walow kitaabkiisa adkaar umuuraha u ku bastiyo macnuu waxa weeye in de inay wowdani ay haboon tahay oo de haddii xataa wowda la rido calayka salaam loo yidhah salaamti jawaabti way xasilaysaa raddigi waa xasilayaa lakin waa tan in dee ama calaykum ha noqoto ama wacalayka wowda ay raacdo uma qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay irjic faصali fainaka lam tusali xatىa facala dalika ثaلaaثa maraatin ilaa ninkii saddex goor sii yeelay faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yihi wladii bacahaka biاlxaqi wladii ilah baan ku dhaartay bacahaka kusoo diray bilxaqi xaalatay xaq mid ku dheehane ma axsinu hayr hada waayo saddex goor buu sii sameeyey sidin buu utukanayey anigu saan garanaya taasun weeye wax aan taa ahayn ma axsinu ma fiicnaynayo hayra hada arrinkaa aada aragtay iyo sida aan arkay inaan ku tukadiyo kayfiyadaas si aan ahayn on garanaya ma jirte calimnii ibar qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi de markii hore u bara waxaa dhici kar inaanu hagaag u dambin hagaag u xafidin waa kan islaam ale waad hagaajin kartaa waxbaad ka bedeli kartaa iminka se isagii baaba wixii u wada diyaara markaasuu yihi ibar rasuulka ilaahi ow markaas qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa qumta ila salaati salaada markaad u kacdo eed isu taagto fakabir allahu akbar dheh waa takbiiradii exraamka uma qra aqri maa tayasara wixii sahlanaadee fududaada macaka macaaga ee min alqur'aani qur'aanka wixii kalba aada haystee qur'aanka kamida ah, ee kuu dhib yar kuu fududee kuu sahlan aqri baa rasuulka ilaaha yidhi qira'adii markaa waa jirtaa un salaada dhexdeedii uma arkac rukuuc xataa tadma'ina inaad ku xasilaysid raakican xaala oo marka rukuucdo markaaba hasoo toosin hagaag ugu nagow ku xasil bal matalan dabadeed markaa dabadeed baa toosiya uma arfac madaxaaga sare u qaadoo soo toos ictidaalkii weeye xataa tactadila ilaa ad toosnaatid ictidaashid qaa'iman xaalatay adigoo taaganoo ujeedadu dhab lafahaagii soo qalloocsanee dhabarkii iyo ha tooseen hagaag isu taag adigoon weli hagaag isu taagin ha sujuudin si fiican isu taagoo dee kollay dumaaniinadna markaa halkaasay soo gelaysa qiyaamkan uu hagaag isu taagayo u toosnaanayo tumasud sujuud xataa tadmainna ina inaad kuba xasishid weeye saajidan xaala tahay sujuudda aad kuba xasushid uma arfac madaxaaga sare uqaad sujuuddii kasoo toos xataa tadma-ina inaad ku xasishid jaalisan xaalata markaad soo fadhiisato intaana horta sujuudda kale ku noqon hagaag u fadhiiso ku nagow halkaa ku xasil markaad ku xasisho xarakadii hore iyo xarakada dambe ay hagaag ukala soocanto ee dikrigiina uu la imanaya halkaa lalama iman jire markaa dabadeed sujuud rasuulku markaa muxuu yihi uma afcal fal dalika arrinka kuu tilmaamay fii salaatika salaadaada kulliha dee had iyo goor salaado waa umuuro un soo kordhay atixiyaadka dambe iyo fadhigiisa iyo ama atixiyaadyada iyo umuurahaasun mooyaan iyo salaamta mooye waxa kale ragcad keliya unbaa afcaasheeda ay soo noq salaadaada dhammaanteed waxaad samaysaa saas lafti axmed baabaha uma afcal dalika fi kuli ragcatin ragcad kastaba waana halkan lahayn way inoo dambaysaa oo qira'adan horta walow laftigu wixii adigo aada ku sahlanaado oo xataa hadduu qur'aan kala aqriyo ay dee masalan ay kaba gudayso laftiga daahirkiisu yahay haddana xadiis kolley duruq buu leeyahay xadiisna waa xadiis weyne oo xadiiskay u yaqaaneen almusiibu salaata ninkii salaadiisa xumeeyey xadiidkiisii waayo ninkani salaadiisa xumeeyey rasuulka ilaahay baa baray de marka duruqdiisa iyo riwaayadkiisa la isu geeyana arkaantii iyo waajibaadkii khaasatan into intoodii badnayd way inoo soo baxaysaa be halkan de waa riwaaya un riwaayo baaban haynaa riwaayadka xadiidka barhkoodna waxaa kuma sugnaa aqri faatixada qur-aanka iyo wamaa tayasara macaka min alqur'aan oo markaa taa laguma fasiray faatixadii waa laga maarmaan ee wixii ka ziyaadsan ayaa kolba wixii u sahlanaadaa u fudaadee qur'aanka mida uu aqriyaya arrin kalena way jirtaa xadiidka oo inooguba sugan oo uma afcal dalika fi salaatika kuliha qira'adii baa ku jirtay qira'adna waa qira'adii faatixadaa nidhi ragcad kastaba arrinkaas sameey baa la taasna maxay keenaysaa faatixada qiraadeedu in ragcad keliya aan lagu kaaftoomahayne inta kolba ragcaadka uu tukanaya mid kastaba qira'adii bay leeday mid kastaba waa aqriyaya waana xadiidka lahaa kaa hore inooguma sugna arrinkaasi oo sariix kuma ahee kan baa inoo cadaynaya qira'ada faatixadu inay ragcad kastaba markaan ku naqra'na aan ku fasirno faatixadii aan kuma fasirno arrinta kale bal markaa halkana kolley culimadu xadiidkana laakiin dee waxay taasi ku xidhantahay duruqdiisa oo dhan lawa tatabuco riwaayaadkiisa laysu wada geeye waxay kaba dhigeen wixii xadiidkan kuba sugnaa oo wixii asaaska ahaa salaada asaaska u ahaa laga maarmaanka ahaa la-aanteed aanay ansaxaynba marka wixii bal maalan aan halkan kuba sugnayn sida tacawudki iyo ducawl iftitaax iyo labada gacmoodoo sare loo qaado takbiirada iyo meelihii kale aynu xalay soo marray iyo takbiiraat lintiqaal iyo umuurahaas oo dhan oo xadiidkan ayaa waxay yidhaaheen walow dee duruqdiisa ay tay in la wada sugo wixii kale waajibnimo u yimina waa lagu kordhinaya un umuuraha aan halkaasi sunnay noqonayaane waajib waajibma noqonayaanba arrinta kale weyne malaa ninkuna uu khalalku uu kagaba jirayna waa xagga dumaaniinaadka oo markaa sujuuddii iyo rukuucdii iyo juluuska ictidaalka iyo juluus bayna sajdataynba maaha un xarakada iyo in la furursado un ee waxa waajiba iyadana in lagu nagaado oo lagu xasilo de bal matalan taas la-aanteedna salaada <coughs> ma ansaxayso waa kan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh kuba celiyey taasba weye kole xadiidka dee salaamtiyana waa taan sooba sheegay arrinta kale jirtaana waxa leeyihi halkan ruuxii muftiga ahaa diidis wax lawa weydiiyo wax kaloo ruuxu uu baahan yaho dee kaba qarsoona ay jirtay ma noqonaysa hadduu ka u kordhiyo dee fuduule nasiixay noqonaysaayo inuu uguba dari karo san rasuulka ilaahay ba salawaat ullahi wasalaamu aleyh yeelay ee si debacsan baanu rasuulka ilaahay waxu baray bal ruuxii mutacalimkaah waxbaranayay kii jaahilka ahaa kii mustafdiga ahaa dhibrin iyo si debacsan iyo dee in jawaabtiisa iyo waxbaritaankiisuba ay noqoto taasna waa mid gees kalena rasuulka ilaahay maqaasidii muhimkahayd buu usoo koobaye ruuxa waxaa laga yaabaa wax kastoo loo sheegaa inay kuma badnaatee wixii uu xifdihii karaye laga maarmaanka u ahaa in ruuxiina markay ama jawaab noqoto ama barid horta bal looguma dadaalo xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata وcabd لlahi بn نmayri xa وxadaثna بn نmayri qala xadaثna abi cabdlahi de kan dambe cabdالlahi بn نmayr qaala labadi waxay yidhaaheen waxaa odhanaya hadda eg oo markii hore dee abu usama iyo cabdالlahi بn نmayr weeye labadoodaasooda qaala xadaثna cubaydالlahi waa ninkii marka dhaweyd aan soo aragnay can سacيid بn abi سacيidi can abi hurayrata ana rajula dakla الmasjida faصala bal xadiidka waan tam yeeli doonaa waa kii makaan kaba soo baxnaye laakiin eega markii hore waxaan soo aragnay sanadka in yaxya ibnu saciid alqadaan baa cubaydullaahi ibnu cumar ka wariyey waxaanu yidhi xadathanii saciid ibnu abi saciidi can abiihi imika halkana cubaydullahi ibnu cumar waxaa ka warinaya labadan sheekhe kale abu usame iyo cabdullaahi ibnu numayr labadooduba maxay riwaayadoodu dhacday xadaثna cubayd الlahi can saciid bn abi saciidi can abi hurayrata inaanu saciid aabihii ka warinayn xadiidka oo aabihii aanu isagii abu hurayre udhaxayne uu isagoo abu hurayre toskaba warinayn horta bal waxaan leenahay saciid iyo aabihiiba waa laba taabici labadooduba asxaabta abi hurayre wayahay abu hurayre labadooduba waxbay kaba wariyaan waanay dhacdaa saciid kol uu aabihii uu waasidadiisa uu kaga wariyo iyo kol toosba ugaba wariyo xadiidkana waxay dee meesha taallaa cubaydاllahi بn cumar nin caalimo ayuu ahaa xer badan iyo asxaab badan oo xufaadana waa lahayo dee kuwa aan gaadhsiisnayn raggii xufaada ee asxaabtiisa ahaa yaxya alqadaan mooyaane qolooyinka kale may sheegin can abihida may sheegin oo macnaa si looba badnaa lakiin waxaa leeyahin de yaxya alqadaanna waa nin xaafida cumdo ah oo iqa ah oo de haddaan naa ziyadata iqa maqbula waaba taas oo lakin bal waxaan leenahay xadiidka matnigiisu waa inoo kaa caadiga ahe waa intaas oo ikhtilaaf dhacay ah asxaabtii cubaydullahi ay xadiidka iskuma khilaafeen saciid maanta ma aabihii buu kaba warinaya oo abu hurayre kaba warinaya mise isaga ee kolleyna xagga loo badan yahay waa iyadoon la sheegin aabaha aan la sheegin ana rajula dakla masjida fasala warasuul llahi salى اllahu alayه wasalam fi naaxiyatin وsاq الxadيiث labadooduba xadiiثkii un bay wadeen bmثl hadi الqصة qisadii aynu kaba soo baxnay waزaada فihi lakin waxay ziyaadiyeen halkan ki hore waxa idaa qumta ilى الصaلaaةi fakabire idaa qumta ilى الصaلaaةi faasbiq الwضوء shardigii salaada buu sheegay waysada tam yeel uma اstqbil qiblata waa shardi labaad oo kale qiblada ujeedso fakabir waa tan aan leenahay xadiidku kole riwaayaat buu leeyahay marka la odrhanayo wixii isaga kusoo arooriyey ayaa waajiba la odrhanayo dee riwaaye keliya looma dariishanaye in duruqdiiyo riwaayaadkii laysu wadageeyo markii laysu wadageeyo waa xadiidka xadiid aada u weyn aimada qaarkood dee ay kutub mala ay horta ay wax ku khaas buxuuf kaba khaas fawaid aad iyo aad u badan oo barhkood dee boqol iyo ziyaade ay gaadhsiyeenna ay kasoo saareen eh. bal waxay noqonaysaa markaan arkaantii salaad iyo umuurihii u daliishanayno wixii isaga lagu xusaynay inuu waajib yahay wixii kale isaga lagu sheegina aan waajib ahayn waxay noqonaysaa in riwaayaadkii o dhan lawada tatabuco la sugayso kolleyna xaafid ibnu xajar iyana dee fatxubaari kitaabkaas waxa weeyaan waa de eh, marka la eego eh, qaamuusa sunaba lagaba cabiray ama uu shawkani kaba cabiray la hijrata bacda alfatxi waana xadiid axaadiistii rasuul ka mido waxa yihi bukhaari baad sharaxdo markaasuu yihi laa hijrata bacda alfatxi fatxulbaari dabadiy waxa weeyaan meel kaloo wax loo qasto iyo wax kaloo la doonta de maxaa looga baahanya bal waxaan leynahay si fiican bu xadiidkan iyo duruqdiisa iyo tatabuciisa walow dee rag markaas kolley culimadii waxay yidhaaheen soo khulaaseynayo waa dee maxal ruuxabl matala ibdilac xadiidkan usii baahan aan u tilmaamayo baabka waan ya raacinaya si casharkaa dambe aw bal matalan aan uga bilaabi karno un masaa yar muhimkaay baab nahyi macmuumi can jahri bilqira'ati khalfa imaamihi wuxuu u baabaysan yahay nahyintii lagaba nahiyey ma'muumka inuu qiraa'adii la jahro imaamka dabadi oo hadduu kol hadduu ma'muum yahay imaamkiina uu yahay ka waxa weeyaan dadkii tukinaya qiraa'adiisii la dhegaysanayo inuu isagu la aqriyo ama uu la jahro xataa faatixada hadduu aqriyayo uu sare u qaado dee taasi wax banaan ma noqonaysa ma wax loo diidayo isagii iltibaas gelin qira'adiisii baa marka lala aqriya dhici kartay inuu kaba qaldamo taas oo kale dadkii kale ayaaba dee dhegaysanayay bu bal matalan dhegaysi qira'ada ayuu ka hor joogsanaya bal matalan ama tashwiish gelinaya haddaba ruuxu hadduu aqriya ismaqashiya saa aynu soo maray iqraha fii nafsika uu lahaa abu abu hurayra lahaa bal naahintii baabkeesi taasi wey xadaثna سacيid بن maنصuuri وqtaybaة بن سacيidi kilahuma عan abi cawaanata qala سacيid xadaثna abu cawaanata عan qatadة عan surاraة بn أwfا عan cمrان بn xuseyn cمraan بn xuseyni qaala صalىa bina waxaana tukiyey rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam salaaة الظhri aw اlcصr lakin waxay noo soo socotaa ظhri oo la jazmiyey riwaayaadka kale faqaala ayukm markii uu salaad duhr buu rasuulka ilaahay ayuu dadka tukinayey markaasaa muxuu yihi ayukum kineebaa qara aqriyey khalfi aniga gadaashay bisabix isma rabbika alaclى sabix isma rabbika alaclى kuma aqriyayey yaa sare u qaaday faqaala rajul nin ba wuxuu ihi ana aniga waayo rasuulka ilahay baa maqlayay nin sabix isma rabbika alaclى aqriyaya walam urid biha ila alkhayr anu khayru baan ujeeday wanaag iyo taase wax kaloon ula jeeday may jirin markaasa qaala wuxu uhi qad calimtu waxaan ogaaday ana bacdakum barhkiin qad khaalajaniha inuu ilah igula markaa dee naazacani ha igula doodayo wey suuradan aan aqriyayo oo kale malaa de suurtagal rasuulka ilaahay kolkol waa la jahri jiray oo ujeeddadu qir'adiisiiba markuu isagiina laba jahray ayaa si wuxuu isagii ku ka jiidanayo o kale ama kula doodayo oo kale ayuu noqdo dee buu ka labsi geliyeyba taas haddaba waxaan ogaaday maqalka aad maqlay daraaddeed iyo taas in barkiin qad naazacaniha fi qira'atiha way qira'adii aan aqriyayeyba oo aniga waxa weeyaan igula doodayey igu haystay sidii wuxuu iga jiidanayo kaleba uu noqdo ujeedadu ma habooneyne ha aqriyina weye oo ujeedadu hoos u dhiga kol haddii aad imaamkiina un dhegaysta ama dee hoos u dhigaba kol haddaad dadi wada tukanaysaan qad calimtu ana bacdakum khalajaniha xadaثna mحamed بن mثنى ومحamed بن بشhاr qala xadaثna mحamed بن جعفr qala xadaثna شhuعbaة عن qtاdة qال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حuسين أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجuل nin ba wuxuu guda galay يقرأ خلفه بسبح اسم ربka الأعلى فلما انصرف qاaل أيكم قرأ kineeba ama kuma aqriyayay qur'aan aw ayukum lqaariyu kii wax aqriyayay keebuu ahaa faqaala rajulu ana faqaala qad danantu waxaan u maleeyey marka aan dee taas maqlay ana bacdakum barhkiin kharajaniha ay naazacaniha fi lqira'a weeye xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna ismaaعiil بn culayata xa وxadaثna mحamed بn المثنى qala xadaثna بn abi cadiyin kilahuma can ibn abi carubata wa sacيid can qatadata bhada اisnaadi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay salىa الظhra salaad duhr buu dadkii tukiyey wa qaala waxaanu yihi qad calimtu ana bacdakum khalajaniha waa cibaaradii aynu soo maray un anuna waxa weeyaan culimadu siday kuba fasireen xadiidka waa inkaar rasuulki ilaahay inkirayu ruuxii kuba inkirayo dhawaaqiisan uu sare uqaaday meeshii dadkii kala maqashiiyey taasuu ku inkiraya maaha inuu qiraa'ada u diidayo oo de waxa weeyaan waxa weeyaan de ruuxii isagiina qira'a laga doonaya sidaan soo maray imaamkiina waa aqriyaya lakiin hoos buu udhigayaaye arinku maaha asl alqira'a ee waa aljahru bilqira'a iyo rafcu sawt taasba weeye oo bal matalan taas faatixadiina kolley waa taa nidhi xadiiskaasaaba yimi falaa tafcalu oo isaguna waa lala aqriyay saasoo kale xadiiskaba sababtiisu ay ahayd inta lala aqriyey ayaa rasuulku salawaat wasalaamu aleyh ui markaa imaamide idin tukinayo falaa tafcalu ila bifaatixati kitaab faatixada kitaabka hoos udhigaysaan mooye wax kale haba aqriyina bal markaa muhimku rasuulka ilahina dee suuradda salaada waa aqriyayey bal markaas oo kolley faatixada wax dhaafsan oo la aqriyaya way jirtaa salaadihii sirigeed khaasatan ragcaadkii horeba sida kuwan kaleba ay u jirto ee macnuu waxa weeyaan waa inkaar uu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ku inkirayey jahriga iyo sawdkan uu sare uqaaday allah subxana wa taala alam